hal ragcad bad goonigu tukan kadibna ragcatayn baad tukanaysaa bacda alwitr caaisha waxay leedahay arrintaa caddaysay kaana yuutiru biamaanin laa yajlisu ila fi aaaminati uma yaquum fayusallii racatan ra laa yajlisu ila ragcatan ukhra uma bacda dalika yusallii bacda alwitr ragcatayn bay tiri sidaa nabigu u tukan jirayt qaabkaa nabigu waa u tukan jiray waxaa kaloo kuu bannaan kaana yuutiru biamaani rakcaatin laa yajlisu ila fi الthaaminati uma yaquumu fayusallii rakcatan ukhra laa yajlisu ila fi الthaaminati wالtaasicati walaa yusallimu ila fi الtaasicati uma yusallii rakcatayn wahuwa jaalis fatilka ixda cashar ragcay tiri waxaan ka khalday markaan sideeddaa sagaalka israacino oo maxaan u jeedaa aan israacinno ragcadda sagaalaad iyo ta sideedaad waxaad ku salaama naqsanta sagaalaad haddana nabigu wuxuu tukan jiray ragcatayn maxay noqdeen wuxuu tukan jiray ragcatay maxay noqdeen sidaas wey meesha ragcaddaan ka dhigan baa labad ka dhigays sagaal xidhiidha oo laba atixiyaad basa waadna salaama naqsan laba ragcatayn baad la imanaysa saasay ku noqonayaan xadiidkaana waxaa soo saaray muslim iyo khayrkii abu daawud baa soo saaray waxaa bannaan in intaa laga yareeyo oo nabiga koo iyo tobankaas marmarba wuxuu ka dhigi jiray saddex iyo toban waxayna ku noqonayaan ragcatayn baad ku bilaaban kartaa khafiifatayna marka hore soo toostan ama aad talaada bilaabayso ragcatayn furfurasho ah oo la sibrabax ah ama lacagabaxaad samaynayso wixii ka dambeeyaad xisaabta ku bilaabanaysa ragcatayn hore oo arar ah iyo koo iyo toban baad tukanaysa ama adoon laba soo tukanin oon arar samaynin yaa waxaad samaynaysaa horaad ka bilaabaysa koo iyo toban markaad tukato kadib baad ragcatayn gadaal ka tukanaysa saddexiyo tobanna waa noqon jireen oo qaabkaas ah laakiin salaadda xidhiidha ee witir kale nebi maxamed weligii kama badanin kooiyo tobankaas ragcatay inuu ka hormariya waa dhici jirtay inuu ragcatayn kadib marayn waa dhici jirtay laakiin salaadda xidhiidhae watarka uu nebigu ku gunaanadi jiray kooiyo toban bay ahayd waagi dambe nebigu u waayeelay salawaatullahi wasalaamu calayh hilibkuna uu qabtay wuxuu ku witrin jiray toddoba ragcadood caaisha la weydiyo nebi maxamed waagi dambe ma koo iyo tobanku muu weligii waday mise marna ma bedelin waxay tahay mar buu beddelay falamma asanna wa akhada alaxma awtara bisabci rakacaatin lam yajlis ila fi asaadisati waalsaabicati walam yusallim ila fi asaabica uma yusallii rakcatayn bay tiri toddoba ragcadood buu nabigu tukan jiray jirayt oo xidhiidh ah ragcadda lixaad iyo toddobaad buu ku atixaadsan jiray sida tii horen soo sheegnay bay u ahayd atixiyaadku u gelaya sideedaad iyo sagaalaad tanna atixiyaadku wuxuu gelayaa qaybtan kale toddobaad iyo lixaad buu gelayaa markuu toddoba marayuu nabigu salaamo naqsan jiray ragcatayn buu markaa tukan jira oo kale waxay isku noqon jireen sagaal ragcadood toddoba xidhiidha iyo ragcatayn gadaal ka imanaya fa tilka yaa bunay tisca rakacaatin bayt waxay u sheegaysaa taabici doonay inuu iska suufiyo duurka galo guriguu lahaabuu iibsaday madiino guryu ku lahaa maka intuu iibsaday wuxuu daba inuu duurka galo dha halkaas ku cibaysanayaa raahib baa noqonaya saxaabadaa u diiday waxaa le waxa kama jiraan suufi suufi iyo wareeg iyo duurgal iyo howlaha looma baahno nebi maxamed ummadduu dhex joogay ummadda dhexdeeda ku cibaadayso oo hooyada caaisha waxaad weydiisaa qaabka loo cibaadaysto ama rasuulku watirka u tukan jiray ama qiyaamuliilka soo weydii caaishu u tegey nin kaloo saxaabi u kaxaystay hishaam ibnu caamir baa la odhan jiray sacad ibnu hishaam ibnu caamir markaasuu u sharaxday waxay tihi yaa bunaya hooyoy in markay kuwii kooyo tobanka u soo sharaxday saddex tobanka u caddaysa iyo tiri waagii dambena markuu waayeelay oo culays qabtayna sagaal ragcadood buu tukan jiray oo wuxuu u tukan jiray toddoba xidhiidha oo ta iyo toddobaad base lagu atixaadsanayo lagagana baxayo iyo ragcatayn gooni u go'an sagaalkaas buu tukan jiray markaase waxay ku tiri nebi maxamed weligii ma dhicin bacda alcishaa intuu istaagay inay salaada ku dilacday dhaqankiisii ma ah dadka caawa dhan taaganee la caawa waa dhafar ama waan soo jeedaa waxba kama jiraan abaadiil wey nebi maxamed baa lala soo diro ummaddanu diinta u caddeeyay iyo sida u wanaagsan naftaada inaad cadaabtana lama rabo markaad kacbadu qiyaamleel u kacdaay habeen kala bar soo jeed inta badan soo jeed wax yar ka tag laakiin caawo dhan indhahaan aan salaad cisho ku galay baan subax ku tukanaya dhaqanka nabi maxamed ma ahayn bay tihi salawatullahi wasalaamu calayh dhaqankiisa iyo nabi maxamed hadyigiisaana diimaha ugu khayr badan dayib sidaasuna nebi maxamed ku tukan jiray weligii marka nebi maxamed toddoba ragcadood wax ka yar kuma watrin toddoba ragcadood wax ka yar nabigu uu tukaday ma jiraan in laga nusqaamiyo oo shan iyo saddex iyo halba laga dhigo waa bannaanta haddaad awood ba ahayn hal ragcad baad tukan kartaa saddex baad tukan kartaa shan baad ku gaabsan kartaa koo iyo tobanka shardi ma ah waxaana tusaya xadiidka alwitru xaqun faman axaba an yuutira bihamsin falyafcal waman axaba an yuutira bialaain falyafcal waman axaba an yuutira biwaaxidatin falyafcal rawahu axmed wa abu daawud wahayruhuma ninkii doonahayaa layidhi inuu shan ku witriyo shantaas ka tukado ninkii doonaya inuu saddexun tukado saddexda ha tukado ninkii intaaba keri waaya hal ragcadun la soo taagana ha tukado riwaayo kale waxay leedahay ragcaddaa ninka xataa istaag ku tukan waayo ama fadhi ku tukan waayo oy dantu u diiddo waman halabahu dalika falyumi imaan ha miidaaro adoo iska fadhiya madaxba ka miidaar oo rukuucdiina sidaa dheh sujuuddiina hoos sii dheh hoos yani intaaso dhan waxaa looga jeedaa ruuxa muslimkaa yuusan khayrba dhaafi kii istaaga geli waaya ha fadhiisto fadhiga kii xamili waaya ha miidaaro madaxa ka miidaaro saa ha loo tukado ayib nebi maxamed waa faray ummadda saxaabana waa samayn jireen laakiin asagu kooyo toban hadduu soo dhaafo sagaal buu ku ekaysan jiray sagaal hadduu xamili waayo toddobuu ku ekaysan jiray weligii toddoba ka yar caaisha nebi maxamed ma tukanin bay tidhi xataa qubida calaa dalik ilaa ku geeriyooday haddii ay dhacdo marka inaad doonto inaad tukato saddex ragcadood ood koo iyo tobanka xamili weydo ood sagaalka xamili weydo ood toddobadii xamili weydo ood shantii xamili weydo saddexda ragcadood eed tukanaysaay waa inaysan u ekaanin maqhribkii maqhribku muxuu ahaa saddex ragcadoodoo laba adxiyaal witirkaaduna waa inuusan kaa noqonin saddex ragcadood oo laba adxiyaal kaama noqon hadduu kaa noqon mushkila weydo maxaa yeelay salaadda maalinka witirkooda waa maqhribka subaxoo labaa la soo tukaday duhuroo labaa afara la soo tukaday casaroo afaraa la soo tukaday salaaddaa marka witri gunaanad bay u baahanta labo iyo laba afraad waxay noqonaysaa toban ragcadood maxaa lagu witriyey maqhribka witr ah saddex iyo toban ragcadood baa gasha maalinka habeenkii marka salaadda tukanaysa salaadada kugu dambaysa witrkaee saddexda ah inay maqhribka u ekaato lama rabo waxaa la rabaa laba ragcadood wada socota oo salaama naqsato iyo hal ragcadoo gooni u imtixan waa saddex laakiin waa saddex ka duwan maqhribkii waa laba wada socotay hal gooni aan wey arrintaana waxaan u leenahay nebi maxamed waxaa ka sal ka sugan inuu arrintan ummadda u diiday ummadda nabiga u diidi jiray salawatullahi waslamu calayh wuxuuna ku dhihi jiray laa tuutiru bialaain awtiruu bisabcin aw hamsin walaa tushabbihu bisalaati almaqhrib saddex yaan lagu witrin shan iyo lix kuwa toddoba kuwa yaan salaadda witirkee saddexda loo ekaysiinin maqhribka ha laga duwo ayib culamadu marka waxay leeyihiin haddiise saddexda la israaciyo oo atixiyaadka dhaxal laga boodo falaa ba'sa ila maqhribku laba atixiyaad buu laha haddii aad saddexan ragcadoodna aad ka dhigto saddex isku bixisa oo ta u dambeeya la atixiyaadso dhib ma lay leeyihiin laakiin nebi maxamed dhaqankiisa sida u badan saxaabaduna ay ku dhaqmi jireen a'immaduna ay rajaxeen waxaa weeye saddexdaa ragcadood ha la kala gooyo laba wada socota iyo ragcad ha laga dhigo axaadiidta tilmaamaysa in la israacin karana dhammaanteed dacfi baa ku jira riwaayada nasaa'i ee hayrka ay warinayaan ee tilmaamaysa in la israacin kara saddexdaa dacfi baa ku jira dayib haddii salaaddii taraawixi aan soo tukan nin walba in rabbi oga qadarayba nin saddexiyo toban soo tukaday nin koobiyo toban tukaday nin ka badan tukaday nin sagaal tukadayba haddii salaadi taraawix intii lasoo dhammaysto la seexdo niska dambe aad soo toosto maxaad samay laba madhab bay culamadu ka qabaan culamadu waxay leeyihiin watirkaada horaad ka daba tegaysa markaad soo toosto hal ragcad baad ku bilaabi ragcaddaa maxay dhaban ka dhigaysaa salaadda hore watir baa kugu dambeeyey ama toddobaa kugu dambaysa oo tiro mutaxana ah. ama sagaal baa kugu dambaysa ama koob iyo toban baa kugu dambaysa ama saddex iyo toban hal ragcad baad ku bilaabaysaa salaadda hore waxay noqotay shafci tiro dhaban bay noqotay markaasoo daldali bay leewadaysa soddon tukataya afartan tukataya labaatan tukataya ha dhow baa witer labaad aad la imanaysa sidaana waxaa qaba waxaa qaba madhab culamo fara badan baa qaba waxaana ka mid a ah ibnu cumar cumar cumaan cali sacd bn waqaas ibnu mascuud ibn cabaas baa ka mid a ah. waana madhabu kaiiri min ataabiciin wayna bannaan tahay bay selafku badankii qabaan ayib axmedna wuxuu dhihi jiray labaiyo toban saxaabibaa witirka ka dabageyn jirta witir labaad oo hadhowna salaaddii wadi jirta lmuslimiin waxay leeyihiin ma bannaano marba haddii intaad tukato taraawiix ama qiyaam ama salaatuleyl aad salaaddii witrisaay hadhow markaad soo toosto salaatuleyli matnaa matnaa baad wadaysa labalabanu iska tuko intaadoon salaad mudlaq ah ama sunna mudlaqaad wadaysa in la soo cusboonaysay salaad labaad lama witr labaad lama ogolo oo nabigu waxaa ka sugan xadiidkii dalq ibni caliy laa witraani fii layla laba witir hal habeen ma wada galaan hal witrun baa lagu ogolyahay madhabkaa dambaa xoog badan laba witir ha gelin laakiin tii horaa kuu gunaanadnaato markaad soo toosto ragcatayn iska tuko sidaana saxaabo fara badan baa qaba abu hurayre ka mid yahay ibnu cabaas ka mid yahay sida laga wariyo camaar ibnu yaasir caaisha caa'id ibnu camr dalqi ibnu cali alxanafi raafic ibnu khadiij abubakr asidiiq wa namahu taa'ifata min alculamaa iyo min altaabiciin wa hayrihi arrinta loo yaqaana tahajudka ay soomaalidu hadda in badan samayso in masaajidka sidiiskaoo kale ama tualifkaoo kale ama taadkaoo kale ama eydka jamaaca taraawiix lagu tukado haddana hadhow koox kale ay timaado jamaaca labaad ku tukadaan loo yaqaana tahajud ama qiyaamuleyl oo hadda sida soomaalidu samaysaa maxaa u xukma waa masala khilaafiya daa'ifa min asalaf waxay leeyihiin marba haddii masaa'idkii jamaacada lagu tukado oo taraawiix la tukadaayey mar dambe intii lasoo tooso in jamaaco cusub la oogo masaa'idkii aakhiruleylka ma bannaano nin kasta iskii ha u tukado nin geeshha ku tukada nin dhaxda ku tukada nin cibaadaysta ha la kala shabkaxsado jamaacadii taraawiixda iyo qiyaamkii tii hore muslimiintu wada jireen wey daa'ifo damboo soo toosaysa oo qiyaamleyl cusub iyo jamaaco cusub iyo quraan cusub bilaabaysa ma jiraan sidaana waxaa qaba axmed xambal wuxuu dhihi jiray waa bidco sufyaan athawri wuxuu dhihi jiray attacqiibu muxda jamaacadii hore mid dambe in laga dabageeyo iyo salaad cusub waa muxda buu dhihi jiray madhab akhar culamaana waxay le waa bannaantahy way bannaantahay ninku wuxuu khiyaar u leeyahay inuu jamaacada hore uu raaco oo la tukado ee bacd alcishaa tukanaysa wuxuu kaloo khiyaar u leeyahay intuu iska seexdo kooxda dambe soo kic inuu ku darmado laakiin waxaa mushkilo ah oon la ogolayn in dadka horena aad la tukato qaybta dambe soo kicdana aad la tukato oo labadaba ku darsata lama ogolo marka dambe haddaad timaaddo iskaa iskaga tuko oo labalaba ragcadood iska wad inta aad ka daalayso inta bartaada ah qunuud ayay salaadda witirkaa leedahay intaa weli rukuucin ragcadda u dambaysa ee koonida ah ama ragcaddii shanaad ean soo sheegnay ragcadda u dambaysa salaadada witirkaa inaad qunuuddaa bannaan qunuudkuna macnihiisu waa in la ducaysto ilaahay la baryo subxaana wa tacaala gaalada la habaaro muslimiinta loo duceeyo kuwa dhimba rabbi inuu u fududeeyo inta xanuunsan rabbi caafiyo dunuubta rabbi ummadda u dhaafo waa la ducaysanayaa qunuudkuna wuxuu gelayaa intaada rukuucin ka hor markaad faatixada akhrido ood qur-aankaa dhammayso intaada rukuuc baad qunuudaysa laakiin salaadaha kale ee shanta ah haddii la qunuudaya maxaa sunnadu tahay bacda rukuuc in la qunuudo qunuudka marka witirkaa qabla rukuucna waa la qunuudi karaa waa sida nabi maxamed ka sugan bacda rukuucna waa la qunuudi karaa waa sida cumar iyo saxaaba qaarkood ka sugan labadu waa bannaanta ducadaa qunuudka la ducaysanayo gacmaha in kor loo taagaa bannaan oo saad la yidhahdo inuu aamiin ay dhahaan ma'muuntaba bannaan oo imaamku maadaama uu ducaynayo annaguna waa u jibinaynaa ilaahu ka aqbal baan leenahay ilaa allabari buu ku jiraay ilaahu ka aqbal laakiin markay ducadaa dhammaato ama imaamku ducada dhammeeyo ama gamcaa la soo celinayo inaad wejiga marse lama ogola bidca wey wejiga lagu masiix maayo oo madax la marin maayo oo shabka iyo laabata iyo xabadka la marin maayo gacmahaadaa bartoodii ku celi ducadaa ducaysataan allah ka aqbal in laakiin la masaxo wejiga la maryaayey daliil ma laha waana bidca ay muslimiintu aysa samaynin wey salaaddaa witirka ama qiyaamuleylka qur-aankaad ku akhriyaysa waxaa bannaan inaad hoos u akhrido dad keligaaba tukanayso waxaa kaloo bannaan inaad la jaharto habeen habeenaha ka mida nabi maxamed wuxuu soo maray abubakar oo tukanaya qiyaamuleyl ama qiyaam ramadaan oo hoos qur-aanka u akhrinaya abubakaro waxaa lagu yidhi qur-aan kor u qaad cumar baa haddana nabigu soo maray asagoo cirka ku tulaya dhawaq labaduu iskugu yeedhay waxaa le abubakar waxaa waxaan ku soo maray adigoo qur-aanka hoos u akhrinaya ee maxaa jira wuxuu nebi maxamedow qad asmactu man naajaytu allihii aan la faqahaye in la koodahaya aan baryahaye waa i maqlahayay buu dhawaaqna waxba ogaa baahay nabi wuxuu uhi waad fiican tahay sax weeye laakiin sunnadaydu waxaa weeye xoogo codkooda kor loo qaada kor u qaada kor buu u qaada abubakar cumaroo asagoo cirka ku talaya ali maxaad aad ugu dhawaaqaysa wuxuu nabi maxamed wuxuu uhi uuqidu lwasnaana wa adrudu shaytaan buuri ninka lumaysan ama gamayansan ama cajisan baan toosinayaa buuri oo aad baan ugu dhawaaqahaya shaydaankana waan baacsanayaa buuri shayaadiin baa meelahan ka dhow buuri marka qur-aanka hor loo qaadana way cararayaanbu nabigu wuxuu uhi marka hoos u dhigo xogow khayrul umuura awsada baa la rabaa abubakar kor u soo qaad baa layidhi cumarna waxaa la yidhi hoos u yar dhig dhexdhexaad baa lagu celiyey ruuxu hadduusan qur-aan badan aqoonin laakiin suurada goosgoosa u yaqaan oo allah akbarta in ka yaqaan subaxa khamiisad xoogu ka yaqaan subaxa sabti ama jamco xoogu ka yaqaan wuu isku dardari karaa goosgooskaas goosgooskaasuu dardari karaa intaad xaamiim walkitaablmumin tiraado dukaan yaad ay nafsamaad geli kartaa jaaiya jaaiya intaad saddex aayood ku akhrida waxaad geli kartaa axqaaf axqaaf hadday ka hor istaagto ay kuu gembiso qaaf baad geli kartaa qasab maaha in qur-aan toos oo ah xidhiya la akhriyo maxaa yeelay nebiyulaahi maxamed wuxuu soo maray bilaal oo tukanaya qiyaamuleyl oo suuraddan laba aayad ka soo qaadan tanna shan ka soo qaadan tan afar ka soo qaadan tan laba isku dhafahaya saa iskugu qasahaya qur-aankii qiraada wuxuu ka dhiga mushakal mushakal waad maqli jirteen sooma waa isku dhaqaasay nebi maxamed waa ku bilaalow wuxuu yidhi kalaamun ayibun yajmac allaahu bacduhu bacdan bu riwaayo kale waa kalaamun ayib waxaan doonayaba an akhlida bacduhu bacdan buuri qur-aanku nebi maxamedow baqra ilaa birabinaas ama faataxa ilaa birabinaas waa kalaam rabbi oo wanaagsan bu asagaasaan isku dardarhayaa buuri waan jamcinhayaa buuri waxaa lagu yidhi qad axsanta si wanagsan baad yeeshay hadda marka waxaan oga jeedna ninka qur-aan badan baan aqoonin intiisaa yararkaa isku ceshado isku biyobiyeysto dhib ma lah qur-aanka lagu akhrinayaay ragcadda u dambaysa witirka ama saddex ragcadood u dambeeya ragcadda koowaad nabiga wuxuu ku akhriyi jiray sabbix isma rabbika alacla ragcadda labaadna wuxuu ku akhriyi jiray qul ya ayuha alkaafiruun ta u dambaysana mucaawidatooyinka iyo ikhlaas buu ku akhriyi jiray qul huwalleh iyo birabbinaasi biralfalq buu ku akhriyi jiray marar waxaa dhici jirtay inuu boqol ragcaad aayadood ku akhriyo oo min suurati nisaa ah ragcadda u dambaysa boqol aayadood oo min suurati nisaa ah uu ku akhriyo oo nabigu dheereeyo markuu nabigu ka baxay uu salaamo naqsado subxaana almalik alquduus ayuu saddex koor kordhihi jiray subxaana almalik alquduus subxaana almalik alquduus saddex jeer buu nabigu intaa qaadi jiray ayib waxaa kaloo mudan in la baraarujiyo bisha ramadaan wadaadahana tujiya ama dadka qur-aanka yaqaana ee xifdisan inay habeen kasta jus ku tukadaan ama laba jus ku tukadaan oy hal mar ku khatimaan qur-aankii taraawiixda ku khatimaan bidca wey sal diinta axmed kuma laha ninku intuu doonu akrinaya caawa intaad ka bilowdo baqaro waxaad geysaa acraaf habeen dambe anfaal keligeed ba ku tug habeenka ku xiga haddaad doonto waxaad tagtaa suuratulxijra tag aday ku tila ibraahiim tag habeen yare laakiin habeen kasta qur-aan go'an oo jus ah oo ragcaddiiba ragcaddiiba ay maqro qaadato ama laba maqro qaadato ama habeenkiiba saddex jusoo joogtaa ah in lala fiirsado qur-aanka khatimkiisii iyo taraawixiisii laiskugu aadinayo lagu khatimaayo bidca weeye imaam maalin wuxuu ku tilmay inay bidca tahay ha layska ilaaliyo alimaam ibn carabi asna fii jaamic tirmi markuu sharxay waa sheegay qurtubina fi tafsiir buu ku sheegay bidca wey haddii wuterki iyo qiyaamuleylki ama taraawiixda ay ku dhaafaan oy hurdo kaa tagsiiso ama halmaan kaa tagsiiyo markaas salaada subaad tugato kadib baad soo qallayn kartaa marka horead seexanaysa waxaad rabaa inaad niyo ku seexato inaad caawa tukato qiyaamuleyl hadday markay hurdo kula tagto ama aada hilmaanto ajirkaada waa kuu qoran yahay haddii marka aad hilmaantood casar aad xusuusato intaysan duurka la gaadhin bacda salaa subx aad xusuusatay barqinkii baad xusuusatay waad soo qallayn kartaa nabigu waxaa ka sugan man naama can witrihi aw nasiya falyusallii idaa dakara ninkii witirkiisa ka seexda ama ilaawa markuu xusuustaha soo tukado man naama can witri falyusalli idaa asbaxa haddii kale waxaad heli kartaa in labiyo toban ragcaadood aad tukato barqinki oo witir la'aana nebi maxamed waa ka sugan tahay oo labiyo tobanka waxay kaa anfacaysaa witirka xalay ku dhaafay iyo saatuleel ku dhaafay booskoodi ay buuxinayaan oo waxaad la mid noqonaysaa nin xawdhan qiyam leel u taagnaa haddii kale xisbigaadi joogtada ahaa iyo salaadaada witirkeeda kooiyo tobanka ahayd ama saddex iyo tobanka ahayd ama sagaalka ahayd ama toddobada ahayd laftirkeeda baad soo qallaynaysa ood maalinima qadlaynaysaa intaan la gaadhin duhurka axkaamtii haddaan xusuustayna intaas ayay ku eg tahay intaasana kaga baxayna darsiga adaa bilahi towfiiq wsala allahuma wasalam cala nabiya moxamed muxaadara oo kale oo sheekh maxamed umal ah waxayna ku aadan tahay markaan salaadda duhur tukanoo la soo qadayo waxoogaa la nusto ka bacdi labada iyo rubiga meelaha ama siddeed saac i rubi ayaan qiyaastii bilaabi doonaa haddii aad haysaan wax su'aalo ah bal inta yara waqtiga ka dhiman salaadda ilaa iyo shan iyo toban daqiiqa su-aalaan siinaynaa kadibna waan waxaan u kala dareeraynaa salaaddii duhur iyo codadii insha allah sheikhu fitrada la bixinayo ama la siinayo dad meel kale ku nool anigoo waxaan waxaan fitra naga go'day jiri ma lagu bixin karaa anoo nairobi ama kenya jooga soomaaliya oo kale dad dhibaataysan ma la siin karaa fitradayda waxaa loo yaqaano sakaatulfidriga ama dagarasoonka loo yaqaano dadka masaakiinta iska leh mujaahidiinta iyo ruuxa socotada ah iyo dadkii sakooyinka hore la siin jiray kuma baxaan fuqarada iyo masaakiinta basaa ah iska leh gobolkaa la sheegayana hadday dad qaraabo oo tabaalaysan joogaan ama masaakiin iyo muslimiin kaleo kuwan maanta kula jooga ka liita ay joogaan waa loo diri karaa waana lagu wareejin karaa sida raajaxa wabilaahi towfiiq su-aashani waxay leedahay haddii aan tukado koob iyo toban rakaco salaatuleyl ah haddana ma tukan karaa saddex rakaco haddaan tukado koob iyo toban rakaco oo taraawiix ah ma tukan karaa saddex rakaco oo maxaanku dhahdaa leyl ah ruuxa hadduu tukado koob iyo toban ragcadood oo water leh ama saddex iyo toban ragcadood oo water leh ma tukan karo saddex dambeo kale laakiin wuxuu tukanayaa salaado fara badan oo labalaba u socda intuu doonuu ka tukan karaa laakiin marba haddaad witirso salaad kaloo oo witira inaad tukata lama ogolo xadiidka dalqi ibni caliyin hadda marayna baa u daliila laa witraani fii leyla su-aashani waxay ku saabsan tahay ilmahayga oo jooga soomaaliya aabbahoodna aan kala tagnay hooyadayna ay hayso fitrada yaa bixinaya ma hooyaday baa ka bixinaysa waa sidee fitra bixintooda culamo badanoo muslimiina waxay qabaan carruurta yararkeen qaan gaadhin inaan lagu lahayn dakrasoon ama sakaatu fitri aan lagu lahayn aysan waajib ku ahayn laakiin waalidiintii dhalay bay waajib ku tahay inay ka bixiyaan ilmaha yarkee saqiirkeen qaan gaadh hadduusan xoolo lahayn in sakaatu fitriga isagu laga bixiyaayey waajib waxay ku tahay waalidkiis laakiin asagoo hadduusan xoolo lahayn waxaa ma sida raajixa ah dayib sakaatufidrdan waxaa bixinaya aabbahood oo biilkooda iyo nafaqadooda lagu lahaa baa bixinaya hadduu bixin waayena inay hooyadu hadday awooddo ku sadaqaysato ka bixisaayey aad baa loogu baahan yaho iyaduna ajir ay ka hesho saxaabaduna waa yeeli jireen radi allahu tacala canhum ajmaciin su-aashani waxay leedahay shiikhuu markii hore ma tukan jirin mana soomi jirin hadda maxaa sameeya ruuxa asaga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan oga baryaynaa inuu hanuuniyo salaaddii iyo soonkii uu ka tegi jiray in rabbi subxaanahu wa tacaala u dembi dhaafo haddana wixii ka dambeeya inuu iska ilaaliyo ayaa loo baahan yaho salaaddana ku dadaalo soonkana ku dadaalo yacnii intaa hore uu salaadda ka tegi jiray ama soon ka tegi jiray wuxuu ahaa ama gaal ama muslim ka hadli mayna ayib hadduu muslim ahaa khaldamayna allaha dembigiisa u dhaafo hadduu gaal ahaana hadduba soo islaamay oo salaadan dambe uu tukanayaa kufriga hore iyo gaalnimada hore baabi'inaysa wixii hadda ka dambeeya salaaddii iyo soomka ruuxu inuu ku dadaalo uusan ka tegin ayaa la rabaa salaadihii horee tegey iyo soomkii horee tegee kas ooga tegey la soo qadayn maayo qadahooduna ma bannaano salaad iyo soom laga tegey waxaa qadeeya ruuxii hilmaan ooga tegey ama cudurdaar ooga tegey ama nisyaan ooga tegey laakiin ruux kas ooga tega isagoo garanaya inay salaaddu waajib tahay ama soonku waajib yahay inuu soo qadaya ma bannaano laakiin waxaa u furan toobadkeen ilahay buu dembidhaaf weydiisanayaa wixii ka dambeeyana uu is ilaalinaya anigoo soon laygu leeyahay ayaa kii kale soo galay marka maxaan ka sameeyaa kii hore maalmaha soonka hadda ka dhiman intuu ruuxu ka gaadha ha sii wixii ka dambeeyana soonka ramadaan markuu baxo wixii dhimana ha qadeeyo wax kaloo ruuxa lagu leeyahay ma jiraan wax fidya ama masagaa ama cuntoo lagu darayaa soonka ma jiraan maalmuhuna lama laami maayaano kordhi maayaan toban sana soonka haddii lagugu leeyahay soonkiinbaa lagugu leeyahay shan maalmood haddii lagugu lahaa shantun baa weliga taagnanaysa madhabu shaafici qaybo ka mid a ah ama shaaficiyada qaarkood baa qaba soonku mar kastoo uu kugu soo laabto adoon weli qadaynin maalmaa kordhaya ama waxaa kordhaya fidye masagaa kugu waajibaysa waxba kama jiraan waana qowlaan daliil lahaynoo baaila ah weeye sida raajaxa ah qadihii laguu lahaanbaa lagu leeyahay sida u dhaqsa badana u qadayn kartana u qade adaa bilahi towfiiq soon ayaa laygu lahaa oonan garanayn tiradiisa intuu leegyahay maxaan sameeyaa seebaan u sooma ma garanayo tiradiisa ruuxa soon qada'a lagu leeyahay ean hadda tiradiisa xusuusnayn hadduu ruuxu kala garanayaa inuu soonki lagu lahaa uu ahaa uun bil soonkeed ama bil wax ka yar sidaa arjaxa ah waxaa weeye intuu dareemi karaa ama uu malaynayo in lagu leeyahay inuu soomo kadibna uu ku daro maalmahaas in ka badan matalan shan iyo toban beri baa lagugu lahaa qiyaasta shan iyo tobanka beri baad soomaysa shan beri oo kale ama toban beri oo kale oo ixtiyaad ah oo ah khayr wax kuma yeela shar u tooghay ama tirada lagugu lahaa ama intan ka badnayd ah yaad ku daraysa wixii intaa ka dhimanna ilaahay subxaana wa tacala inuu caafiyaan rajayaynaa oo soonka la tukada haddaanan qur-aanka xafidsanayn kitaabka maka aqrin karaa haa way bannaan tahay ruuxa muslimkaan qur-aanka xifdsanayn hadduu dareerin karo oo kitaabka qur-aanka hadduu la kala baxo uu ka akhriyi karo way bannaan tahay maxaa yeelay caaisha radi allahu tacaala canha addoonka ay lahayd dakwaan loo yaqaanay sida abu daa'uud fii kitaabi almasaaxif uu ku sheegay kitaab qur uu ka tujin jiray muslimiintaas intuu kala qabsado ayuu akhriyi jiray markuu rukuucayana wuu isku laabi jiray marka way bannaan tahay haddaad imaam tahay iyo haddaad keligaa tahayba kitaabka qur-aanka in laga akhriyo qur-aanka oo lagu tukada waa bannaanta waxaana ka soo wareegatay kii saddexaad inuu soo galo maxaan marka sameeyaa oo sidee u qalleeyaa ruuxa jiradiisa hadday ahayd uur ruuxu uu lahaa uu ahaa ama umul iyo wax caynkaas ah oo ilmo nuujinaysa gabadhu ama ay xaamilo ahayd soonkaa laguma lahaa sidiisuba hadduu xanuun kale uu keenayna markuu caafimaada waxaa looga baahanya inuu soo qaday haddii aan la rajayn ruuxa xanuunkaa inuu ka kacana maalin kasta oo ramadaana ah wuxuu bixinayaa lix boqoloo garaam oo masagaa ama badar ah ama bariis ah ayuu bixinaya waa haddii xanuunkiisa aan la rajaeyay uu ka kaco fidyaa laga rabaa ee soon lagama rabo haddii xanuunkiisa uu ka kacayo oo la rajaynay inuu ka caafimaadana xilligu caafimaadaa laga rabaa inuu soo qadeeyo hadduu xanuunku ahaa xamli ama umulnimo ahaana inuusan soonkaa waajib ahayn baa loo xog badan yahay sida xadiidka anas bin maalik alkacbi uu tusayo wabilaahi towfiiq su-aashani waxa weeyaan bisha soonka ma la wada niyaysan karaa hal habeen soddonka beri ama sagaal sagaaliyo labaatanka beri mise habeenba goonidiisaan u niyaystaa culamo muslimiinta ka midaa qaba in bisha ramadaan soddonkeedaba habeenka koowaad la la niyeysanayo waxaana ka midoo laga soo goriya hadalka qowlka asaga xasan albasri imaam maalig iyo kayrkii laakiin sida raajixa ee xadiidku uu tusaaya man lam yubayit siyaama qabla alfajri falaa siyaama lah wuxuu nas ku yahay xadiidku ama daahir ku yahay habeen kasta in lagaa rabo niyo khaas ah habeen kastoo ramadaan ah waxaa lagaa rabaa inaad niyeysataa lagaa rabaa oo qalbiga ku qabato berri inay ramadaantood soomayso madhabka kalena waa jiraa laakiin xadiidkaanu raacaynaa wabilaahi towfiiq su-aashani waxay tahay qof qaangaar ah oo aan soomin caafimaadna qaba muxuu xaalkiisu noqonaya ruuxa xaalkiisu wuxuu noqonaya ma naqaano ilaahay baa garanaya laakiin xukumkiisu waxaa weyaan ma muslim baa mise waa gaal baa muranku noqonaya yani inuu muslim yahay ama gaal yahay baa khilaafkiisu noqonaya ay muslimiintu iskugu khilaafsan yihiin ayib waraajix ninku asagoo karaya bishis ramadaan soonkeeda karaya inay waajib tahay ina aaminsan hadduu ka tago kas oga tago in culamo badan oo muslimiina qabaan inuu gaal yahay ayaa loo badan yahay anuguna hadda ila muuqataa wabilahi towfiiq